leedahay markay jawaab u noqoto shardi wax jasmina markaas maxalka icraabay ku leedahay wa maxaluhaa maxalkeeduna aljasmu waa jasmu idaa kaanat waa markay tahay maqruunatan mid lala xidhiiriyey bilfaai fa ow amase biidaa alfujaa'iyati idaadii kadada loo nisbeeyey markay labadaas mid ka mida la xidhiirsato malka markaasay maxalka exraab ku leedahay maxalkeeduna waa jasmu falulaa midda horeyda oo ah jumlo jawaab dhacday oo fa la xidhiirta naxwu man yudlil illaahu qofka allaah baadiyeeyo falaa haadiya mid hanuuniyaa lahu qofkaas uma sugnaanin wayadaruhum ilaahayna waa ka tegaa fii duqyaanihim wuxuu uga tegayaa qooqooda iyo xadgudubkooda ayuu uga dhex tegayaa ayagoo iska wareersan yacmahuna iyagoo iska wareersan marka xalushaahidku waxay ay tahay man yudlil illaah mantaasaa shardiyahoo ficilay jasmiday ficlu ah yudlil weeye waxaa laamta loo kasriya iltiqaa saakinayn jawaabkii waxaa noqday jumla ismiya laada iyo isimkeeda iyo qabarkeeda jumladaas maxalkay ka jasmisantah fa'aa la xidhiidsatay walihaadaa sidaas daraaddeeda quria waa la akriyey bijasmi yadar quraada gabola waxay akriyeen wayadar fii duqyaanihim yacmahuun wayadar waxayna ku jasmiyeen jumlada yadar ficilka yadar aan rabaa ficilka yadar waxay ku jasmiyeen jumladay ku cadfeen jumlada oo ah falaa haadiya lahu taasay ku cadfeen walihaadaa sidaas daraaddeeda quria waa la akriyey bijasmi yadar caطfan liأjli اcaطfi cadaf daraaddiisa loo jasmiye calىa maxal juml jumlada maxalkeeda lagu cadfaa waaniyatu jumlada labaad oo waa maxay waa jumlo jawaab dhacday oo idaa fujaa-iyahu la xiriirsatay jumlo jawaab dhacday oo shardi jaazima jawaab u noqotay idaa fujaa-iyahuna la xiriirto naxwo wain tusibhum hadday asiibto dadkii sayi'atun xaalad xun bimaa bisababi maakii sababtiisa qadamad ay hormariyeen aydiihim gacmahooda idaa isla markiiba hum addoommadii yaqnaduuna naxariista alla ay ka quusanayaan intaasaa shardiyaaho laba ficile jasmidaa tusib waa ficlu shardi jawaabu shardigii waxaa noqday jumla ismiya waa hum oo mubtada iyo yaqnaduuna jumladoo khabar ah jumladaas maxalkaa laga jasmina maxaa yeelay jawaabay dhacday idaa fujaa'iyaha la xariibsatay wuxuu hadda rabaa inuu kuu sheego haddii ficil maadi uu ficlu shardi noqdo ficlu shardigu ficil maadi waa noqon karaa jawaabu shardiguna ficil maadi waa noqon karaa labaduba waa noqon karaa markaasoo kale jumladu maxalka ixraabkuma leh ficilka laftirkiisa maxalka laga jasmina ficil maadiya hadduu ficlu shardi noqdo ficilkaas maxalkaa laga jasmina laakiin jumladiisoo ficil iyo faacilu maxalka ixraabkuma leh jawaab hadduu noqdo ficil maadiya ficilka laftirkiisa maxalka laga jasmina laakiin ficil iyo faacilku maxalka ixraabkuma leh sababtoo adawaaddu hadday ficilka jasmiday awood umale jumlada inay ku salidanto iyadoo laba ficilay jesmidaa ficlu shardigii waa ay jesmiday hadduu mudaaric yahay lafdigay ka jesmiday hadduu maadi yahayna maxalkay ka jesmiday jawaabu shardigiina waa jesmiday hadduu mudaaric yahayna lafdigay ka jesmin hadduu maadi yahayna maxalka mar hadday labadaas jesmiday jumladii maxalkeeda kuma camalfali karto adawaadu taasuu rabaa inuu kuu sheego markaasu wuxuu ku yidhi fa amaa naxwu in qaama zaydun qaama camru hadda fiiri intu waa shardiyo ficil shardiga waa maadi qaamo wey ficilkaas maxalka laga jisma asagii faacilkiis maalka iraabku male ficilka keligiisa maxalka laga jisma qaama camrun waa jawaabu shardi qaamadaas ficil maadiya jawaab shardi noqday maxalka laga jisma ficilka laftirkiisa laakiin jumlada oo ficil iyo faacil maxalka iraabku male sababtoo adawaatan laba ay jasmidaan labadiina waxay kala noqdeen qaamo iyo qaama labadaas qaamo wey khalaas marka jumlada maxalka iraabku male wuxuu ku yidhi faamaa naxwu in qaama zaydun qaama camrun famaxaluljasmi jasmaha maxalkiisa maxkuumun bihi waxaa loo xukmiya lilficli ficilka ficilkaa loo xukmina jasmaha waxdahu keligiis xaalo uu yahay laa liljumlati jumlada loo xukmin maa jasmaha biasriha dhammaanteed xaalay tahay oo ficliya faacilka ah wakadaa sidoo kale waxaa ah alqowlu in laga hadlo fii ficli shardi ficlu shardi in laga waa sidaasoo kale ficlu shardig hadda jawaab shardigan kuu sheegaye waa la mid ficlu shardiguna oo asna maxalka ficilka laga jasmina jumladu maxalka icraabkuma leh walihaada saas daraaddeed an naquulu waxaan leenahay idaa cadafta haddaad ku cadafto calayhi ficlu shardiga mudaarican mudaaric haddaad ku cadafto ficilka keligiis maahan jumlada ficilkoo keligiisa oon faacilkii la socon haddaad mudaaric ku cadafto ficlu shardiga wuxuu noqday maadi ficil maadiya ficlu shardi noqday ayadoon weli faacilkii la gaarina ficil mudaaric ku cadaftay waa aad jasmina ficilka mudaaric maxaa yaele ficilkan maadiga aha maxalka ka jasmisan mudaaric aad ku cadafto lafdiga ka jasmina taas waxay ku tusaydaa waxa maxalka ka jasmisanoo ficilka kaliya inuu yahay ee jumlada uusan ahayn maxaa yaele hadduu jumlada ahaa lahaa jumladiion la helin wax laguma cadfeen waa in ficli faacilka marka hore la helo wuxuu ku yidhi walihaadaa sidaas daraaddeed naquulu waxaan leenahay idaa cadafta haddaad ku cadafto calayhi maadigii oo shardiga noqday mudaarican haddaad ku cadafto wa acmalta labadoodiiba marka waxay ku doodayaan ficlu shardigii oo maadi ah iyo mudaaricii aad ku cadaftay a isimka ka dambeeya ku dooda waa baabu tanaazu waa baabu tanaasuc labadiiba faacilnimayba u rabaan maalan oo wa acmalta aad amar siido alawala mid ka horeeyo ficlu shardiga aho maadiga ah calaa naxw in qaama hadday istaagaan wayaqcudaa ay fadhiistaan akhawaaka labadaadii walaal qaama camrun istaaga fiiri hadeer in qaama waa in shardiya laba ficila jismida qaama waa ficil shardiga maxalku ka jismisan yahay faacilka lama gaarino waa akhawaakada soo socota mudaarica lagu cadfay yaqcudaa labadoodu akhawaaka isku haystaanoo labaduba faacilay rabaan kan horeeyaa la siiye akhawaaka midka dambeeyana damiir u laabanaya akhawaaka la siiyo aliftaas ah wayaqcudaa waa la jasmiyey wayaqcudaani ay ahayd markay rafcisaneed wayaqcudaa xadfu nuunkaasaa lagu jasmiyey taas waxay kutusaydaa qaama inay jasmisanta oo keligeedoo ficila faacil lamaba gaarin ilaa wuxuu ku yidhi walihaadaa saas daraaddeed naquulu waxaan leenahay idaa cadafta haddaad ku cadafto calayhi ficlu shardigii maadiga ahaa mudaarican haddaad ku cadafto wa acmalta adna camal siido alawala labada ficiloo laysku cadfoo ficlu shardiga iyo kan lagu cadfay kan horeeya oo ficilka maadigaa ah haddaad ku camal isimkii lagu doodayey naxwo in qaama hadday istaagaan wayaqudaa labadii walaal ay fadhiistaan akhawaaka labadaadii walaal hadday istaagaan qaama camrun camara istaaga fatjzimu waa jasmine almudaarica fatjzimu waa jasmine almacduufa macduufka wayaqcudaa wey waa tan nuuntii la xadfay qabla an tukmila aljumlata jumlada intaadan dhamaystirin intaadan jumlada dhammaystirin ayaa jasmina macduufka qabla an tukmila jumlata intaadan jumlada dhamaystirin ayaa jasminaya macduufka jumlada intaadan dhamaystirin tambiih uu yihi idaa qulta haddaad tidhaahdo in qaama zaydun aquumu fiiri ficlu shardigii wuxuu noqdaa ficil maadi ah jawaabu shardigiina ficil mudaaric ah. markaasoo kale horta aquumud waa banaanta haddii ficlu shardigu maadi noqdo jawaabu shardiguna mudaaric noqdo mudaaricaas waa layska rafci karaa aqum inaadan dhihina kuu banaan labaa banaanoo inaad tidhahdo in qaama zaydun aqum iyo inaad tidhahdo in qaama zaydun aquumu alfiyadaan ah, ugu tegi doonaa in sha allah wa bacda maadin rafcuka aljaza xasan wa rafcuhu mudaaric wa rafcuhu bacda mudaaricin wahan uu dhihi doonaa ah haddii ficlu shardigu maadi noqdo in aad iska rafcido ficilka mudaaric oo jawaabka noqday xasanu waaba fiican yah waaba sida fiicanba laakiin hadduu ficlu shardigu mudaaric noqdo inaad jawaabkii oo mudaarica rafcido waa daciif waa daciif waa daciif uu dhihi doona idaa qulta haddaad tiraa in qaama zaydu fiili ficlu shardigii muxuu noqday ficil maadi ah jawaab shardigii muxuu noqday mudaaric waaba sidii fiicneed aquumu waa dhihi karta idaa qulta haddaa tiraa in qaama zaydun aquumu maa maxalu aquumu waxaa laysku qabtay aquumu maxalkeeda xooye jumladan maalkeeda xooye jumladan maxalkeeda xooye faljawaabu jawaabkii qiila waxaa la yidhi huwa daliilu jawaabi aquumudan ayadu jawaab ma ahan ee jawaabkii kutuse saasaa la yidhi oo asalku wuxuu ahaa aquumu in qaama zaydun aqum aqumtaasaa xadfan waag hor wuxuu ahaa aquumu daan waa horeyd ayadaa horeyd gadaalaa la soo marshay aquumu in qaama zaydun aqum uu ahaa aqumtii dambaa la xadfay markaasaa tii lasoo hormariyey in qaama zaydun aquumu qola saasay yidhahdeen qiila waxaa la yidhi huwa aquumudu daliiluljawaabi waa jawaabka daliilkiisii wa qiila waxaa la yidhi huwa aquumudu calaa imaari faai fa la idmaarideed wey fa lasoo idmaara oo waxay tahay markaas mubtada la keene waxaa la leeyahay faana aquumu jumladaasaana jawaabkii ah faana aquumu ay ahayd asalka marka fadi iyo mubtadiya laisla xadfo qolana saas yidhaahdeen facalada welikan hore haddaan qabanoo nidhaahno waa daliilu jawaab haddaan nidhaahno laa maxala lahu wax maxala ixraabka kuma leh liannahu aquumudu mustanafun weeye wacala aani kan labaad haddaan qaadano oo aan nidhaahno fa iyo mubtada xadfan maxaluhu aljasm wey maxalka waa ka jasmisanta ah, maxaa yeelay mubtadaha lasoo qadaray iyo ficilkaana mudaaric ayaa ayaa waxay jawaabu shard goormaa la kala garanaa inay tahay waxa weeyaan jawaab iyo inaysan ahayn oo ay daalid tahay wuxuu ku yidhi wa yadharu waa muuqana aharu daalika khilaafka raadkiisa fi taabici taabicu ka muuqana marka aad taabic daba dhigto markaasuu muuqana oo haddii aad qowlkii hore marto ficilkaas ficilka aad ku cadafto jasmi maydid in qaama zaydun aquumu wayaqcudu akhawaaka aad iska leedahay wayaqcudu in qaama zaydun aquumu wayaqcudu akhawaaka aad leedahay haddaad qowlkii hore marto ah waa deliil haddaad tidhaahdo waa jawaaba faxadfana in qaama zaydun aquumu wayaqcud akhawakaad leeda waa ah, jasmina ah, marka wixii lagu cadfo ayaa warku ku kala cadaana a waljumlatu jumlada jumlada alkhaamisatu shanayda alwaaqicaةu waa jumlada dhacda jawaaban xaalo ay jawaab tahay lishardin shardina jawaab u tahay shardigaasoo jaazimin wax jasmina jumlada shanaad oo ka mida ah jumlooyinka maxalka icraabka ku leh waa jumlada jawaab u noqotaa adawaatu shardi oo jaazim ah wa huwa shardi jaazima in ashardiyaةu wey iyo wa akhawaata walaalyaalkeed in shardiyaa iyo walaalyaalkeed jumlada jawaab u noqota jumladaasu maxalka craabay ku leedahay maxalkeedu muxuu yahay wuxuu ku yidhi wa maxaluhaa maxalkeedu aljasmu jasmo wey maxalka waa ka jasmisantahy waa goorma idaa kaanat iljumlatu jumladu hadday tahay jumlada aljawaabiyatu ee jawaabka loo nisbeeyey maqruunatan mid lala xidhiiriyey bilfaai fa mid lala xidhiiriyey fadaas waxay noqon kartaa muqadara man yafcal اxasanaati allahu yashkuruhaa fiiri man yafcal اxasanaati qofka wanaagyal wanaagyaal sameeya allahu fallahu yashkuruhaa fadiyaa laga xadfi marka in la xadfaa waa dhici kartaa washaru bishari cinda allahi milani shar iyo shar ilahay agtiisa waa isla egyihiin waaya marka jumlada jawaabka dhacday maxalkeeda waa la jasmina waa goorma waa haddii fa lala xariiriyo sawaan waxaa isku mid ah kaanad jumlada jawaabka dhacda inay ahaato ismiyatan tu ism loo nisbeeyey am ficliyatan ama mid ficil loo nisbeeyey am inshaa'iyatan mid dalab loo nisbeeyey wa isku waxaa tiraa khabariyatan mid khabar loo nisbeeyey inay ahaato am inshaa'iya ama mid inshaa'iya ay noqoto isku mid aw kaanad inay ahaato maqruunatun mid lala xidhiidhiyey biidaa alfujaa-iya aw kaanad waxay ku cadfanta in kaanad hadda idaa kaanat iljumlatu ljawaabiya idaa kaanat iljumlatu aljawaabiyatu maqruunatan bilfaa-i hadday ahaato aw amase kaanad ay ahaato hiya jumlada jawaabiyada maqruunatan mid lala xidhiidhiya biidaa alfujaa idaadii kadada loo nisbeeyey walaa takunu mana noqoto jumlada idaa fujayahu la xariirsanayda ila smiyatan ismiyo maan wax kale ma noqoto waladawaatu adawaadkuna in khaasatan in waxaan ahayn ma noqdo ah, in waxaan ahayn ma noqdo marka jumlada oo ay la xariirsanaydo faadu waxay noqon kartaa ismiya waxay noqon kartaa ficliya waxay noqon kartaa khabariya waxay noqon kartaa inshaa'iya laakiin jumlada idaa fujayahu geleeda shan shardi waa in la helaa horta waa inay ismiyo tahay adawaatu shardiguna waa inuu in yahay waana inay muujabo tahay oo aan la anfin xaashiyadu kuugu dhamaystire saddexda shardi oo kale lambar o iiri muujaba waa inay tahay mid la sugaayo waa inay tahay ee hadday manfiye tahay lama geli karo idaa ayra mqtarinin ayra muqtarinatin bina almuakida ina muakidana waa inaysan gelin weliba jumlada ismiyada ina waa inaysan gelin wakada غير dalabiya saasoo kale waa inay tahay dalabiya qaydkeed waa shan shardi ismiya waa inay tahay adawaatu shardiguna in shardiya waa inuu yahay muujabo waa inay tahay jumlo la sugay oon la anfayn inna iyo isimkeedi khabarkeeda waa inaysan ahayn ah, ismiyadaasi waa in waa in aysan dalabiye ahayn afartaas shantaas shardiyaa la rabaa tusaale wuxuu ku yidhi hadday naafiye tahay idaa lama geli karo hadday naafiye tahay waxaan rabaa hadday manfiye tahay manfiye hadday tahay idaa lama geli karo falaa yuqaalu lama yidhaahdo in yaqum zaydun zayd hadduu istaago idaa maa camrun qaa'imun lama yidhahdo ma banaana fa'a la gelina markaas wa inamaa yuqaalu waxa la famaa camrun qaa'imun o sidoo kale ina hadday gasho oo jumle ismiyaho inna gashay ay tahay jawaab uma noqon karto idaa fujaaiyaah ma geli karto idaa fujaaiyahu ma geli karto oo tusaale lama dhigi karo in kunta taqda in kunta taqdacu raximaka adugu haddaad tahay qof qaraabadiisa goynaa idan isla markiiba ina muxamadan yasilu raxima qaraabadiisa waa xariirinaa ma la dhihi karo arabi ma maxaa la leeyahay in kunta taqdacu raximaka فإنa محamda a la gelina فإna maaa inaa ku jirta ah, mar hadday ina ku jirto idaa fishaayo ma geli karto فa ah, la gelina فإna محamda yaصل رaحima alaleeyahy sidoo kale hadday dalabya tahay idaa lama xidhiidhsan karto ee fa lala xidhiidhina lama dhigi karo in casaa zaydun idan waylun lahu hadduu zayd ilaah caasiyo waadi jahanama usugnaaday lama dhigi karo maxaa la leeyahay in casaa zaydun fa waylun lahu faa la gelina fa waylun lahu marka shuruuddaa shanta ahay leedahay idaada fujaa'iyada jumlada ay la xidhiidhsaydo falula midda horayda waa midii fadu la xidhiidhsatay jumladii jawaabka noqoto fadu la xidhiidhsatay falula middaa horayda almaqruunatu waa midda lala xidhiidhiyey bilfaa'i naxwu qowlihi tacaalى man yuطlil lahu qofka alla baadiyeeyo falaa haadiya mid hanuuniyaa lahu uma sugnaanin wayadaruhu fii طuqyaanihim yacmahuun ilaahna wuu uga tegayaa xadgudubkooda ayagoo iska wareersan fajumlaة laa haadiya lahu min laa wasmihaa wa khabarihaa fii maxali jasmin ayay ahaatay maxaa maxalka looga jasminaa liwuquucihaa dhiciday dhacday jawaaban xaalo ay jawaab tahay lishardinay jawaab u dhacday shardigaasoo jaaziyan wax jasmina wahuwa shardigaasu man wey walihaadaa sidaas daraaddeed e weliajli annahaa jumladaasu fii maxali jasmin inay tahay darteed quri'a waxaa la akriyay bijasmi yadar bilyaai ayaa la akriyay yadar caطfan liأjli اcaطfi cadaf daraaddiisa loo jasmiyey calaa maxaliljumlati jumlada maxalkeeda lagu cadfay fyadr majzuumu waa la jasmiyey fii qira'ati xamsa wاlkisaa'iy macduufu waxaa lagu cadfay calaa maxali jumlati falaa haadiya lah wthaaniyatu mida labayda oo ah jumlo jawaab dhacday oo la xidhiidhsatay idaa fujaa'iya wthaaniyatu mida labayda almaqruunatu mida lala xidhiir biidaa alfujaa'iya naxwu qowlihi tacaalى aniya mida labayda aniyadii almaqrunatu lala xariiriye waa ka sifayne waaniyatu mida labayda aniyada almaqrunatu lala xariiriy bidaa alfujaa-iya naxwu qowlihi waa ilahay qowlkiisaoo kale tacaala ilah wuu sarreey ilaah uu yidhi wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun xaalad xun bimaa bisababi maa kii sababtiisa qadamad ay hormarsadeen aydiim gacmahooda idaa isla markiiba hum ayagu yaqnaduuna naxariista allay ka quusanayaan fa jumlatuhum yaqnaduuna fii maxali jasmin maxaa looga jasminaya liwuquucihaa dhicida dhacday daraaddeed jawaaban xaalay jawaab tahay lishartinay jawaab u dhacday shardigoo jaasiman wax jasminaya wahuwa shardigaasu in weeye wlfaja maxaa la idhaha faja horta wlfaj'atu faj'adu albaktatu waa kadada shay adoon iska jirin oo sugayn kugu yimid waayo waa kadada wa taqyiidu shardi shardiga lxidhidda lagu xidhaa biljaasima marka lagu leeyahay jumlada jawaab u noqotay adawaatu shardi jaazim maxaa laga اxtiraasa jumlada jawaab u noqotay adawaat shardi غayru jazman kaasaa laga اxtiraasa wuxuu ku yidhi wa taqyidu shardi shardiga qaydida lagu qaydaa biljazim اxtiraazun waa la goda waana qalad in la nasbiya waaba abarkii dhamaaba waa qabarkii wa taqyidu shardi shardiga in lagu xiro biljazimi اxtiraazun iska ilaalin weeye cani shardi shardigaa la iska ilaalinaa shardigaasoo kayriljazim aan wax jasmayn kaidaa oo kale walow oo kale walowla oo kale fain اjumlaة اwaaqicata jawaaban lahu laa maxala laha min alcraabi muطlaqan iqtaranat bilfa wlaa ama faw la xiriirsato ama yay la xiriirsan jumlada jawaabka u noqoto adawaatu shardi khayru jaasima sida idaa iyo low iyo lowla maalka raab kuma leh maxalka exraab kuma leh kuwaan maxalka exraabka ku lahayn oo noo imaan doona ayay ka mid tahay kuwaasay ka mid tahay faama idaa kaanat hadday ahaato jumlatljawaabi jumlada jawaabkaa ficluhaa ficilkeedu maadin maadi miduu yahay maadigaasoo khaalin ka maran canilfaa jumlada jawaabka dhacday hadday noqoto ficil maadiyoon faw la xidhiidhin naxwo in qaama zaydun zayd hadduu qaama camrun camrna waa istaagaa fa maxaluljasmi jasmaha maxalkiisa filjawaabi jawaabka dhexdiisa xaal jasmuhu ahaaday maxkuumun bihi jasmaha waxaa loo xukminaa lilficli ficilka waxdow keligii saaabiya haddii ficil maadiyoon faaw la xariirin jawaab noqdo ficilka laftirkiisaa la jasmina macalkiisa ee jumlada maahan jumlada maahan in qaama zaydun qaama camrun fa maxaluljasmi jasmaha maxalkiisa filjawaabi jawaabka dhexdiisa xaalu jasmahaasoo ahaaday maxkuumu waxaa loo xukmina bijasmas lilficli waxdow keligiis xaalu yahay wa huwa ficilku qaamo weeye liljumlati jumlada loo xukmima biasriha dhammaanteed xaalo ay tahay wa hiya jumladu qaama iyo wafaaciluhu waa jumlada la dhihima maalka ka jismisanta wakada ey wakal qawle waxaa la mid ah i hadalka laga hadlay fii ficli jawaab jawaabka ficilkiisa hadalka laga hadlay waxaa la mid ah alqawlu hadalka laga hadlo fii ficli shardi ficil shardiguna lamid hadda misaalka laftigiisa ku laabo in qaama zaydun qaama camrun intu waxay jasminaya qaamada laftirkeeda maxalkeeda laakiin jumlada oo qaama zaydun maalka raab kuma leh maalka raab kuma leh jumladaas sidoo kale wey t tan kale lamidta in qaama markii la yidhi intu yay jasminaya qaama maxalkeeda qaama iyo zaydun oo la socota jumladaas maalka raab kuma leh qaama amruna qaamaday jasmine oo jawaabkii ah maxalkeeda qaama amruna iswadataana maxalka ixraabkuma leh intaas wey intaas wey wuxuu ku yidhi an اljasma jasmaha maxkuumu bihi waxaa loo xukminaa lilficli ficilka waxdow keligiis xaalu yahay laa liljumlati loo xukmin maa biasliha dhammaanteed xaalay tahay liأnna adaata shardi adaatu shardiga inamaa wax kale maahan tacmalu waxay ku camal fashaa fii shayin fii shayayni laba shay lafdanay ugu camal fashaa aw maxalan uga camal fasha ayadoo labay ku camal fali kartaa labadaas ama maxalka ha uga camal fasho ama lafdiga ha uga camal fasho ama ha kala bedelnaadi laakiin laba kama badsan karto saddex kama dhigan karto iyo afar hadday marka fiiri in qaama zaydun qaama camrun hadday qaamada horena maxalka ka jasmiday qaamada dambena maxalka ka jasmiday qaama zaydun iyo qaama camrun kuma camal fali karto tabar uma hayo labaan aniga ku aadahay leeda wax ka badan tabar uma hayo saasay leedahay in wuxuu ku yidhi لأna adaata shardi adaatu shardi tacmalu waxay ku camal fashaa لأna adaata shardi inamaa wax kale ma tacmalu waxay ku camal fashaa fii shay-ayni laba shay lafdanay uga camal fashaa ow maxalanay uga camal fashaa falamaa camilad falamaa camilad markay ku camal fashay fii maxalilficlayni labada ficil maxalkooda qaama zaydun qaama camru labada qaamo markay macalka uga camal fashay lam yabqa uma soo harin lahaa adawaatu shardigii tasalludun ku sallid mid calaa maxali jumlati jumlada maxalkeeda ay ku sallidanto biasriha dhammaanteed awood ay jumlada maxalkeeda haddana kula camal fasho ma haydo waa ka dhammaatay tabartii markay laba jesmiday halkaas iiga egtay markaasu wuxuu hi inamaa wax kalam tacmalu fi shayin lafdan aw maxalan falamaa camilat adawaatu shardiga markay ku camal fashay fii maxalilficlayni labada ficil maxalkooda lam yabqa uma soo harin lahaa adawaatu shardigii tasalludun ku sallid mid iyo ku dir mid calaa maxaliljumla jumlada maxalkeeda ay ku diranto biasriha dhammaanteed walihaada saas daraaddeed naquulu waxaan leenahay idaa cadafta haddaad ku cadafto alayhi alaa ficli shard alayhi ay calaa ficli shardi haddaad ku cadabto ficlu shardigii ficilka almaadi maadiga ahaa ficlan mudaarican haddaad ku cadafto oo wata'aqara uu ka gadaal maro canhumaa ficlu shardigii maadiga ahaa iyo mudaaricii lagu cadfay macmuulun uu ka gadaal maro macmuulkaas labadiiba waa dalbayaan oo waa acmalta aad camal sido alficl alawala ficilka horeeya calaa madhab اlkuufiyiin wa huwa ficilka horeeyaan almaadi waa maadigii filmutanaazaci fiihi macmuulkii lagu doodaayey haddaad midka hore ku camal siido filmutanaazaci fiihi macmuulkii lagu doodaayey kan hore haddaad ku camal siido tusaale naxwu in qaama haddii labadii walaal istaagaan wayaqcuda ay fadhiistaan labadii walaal akhawaaka labadii labadaadii walaal hadday istaagaan qaama camrun fiiri ficlu shardigii waa maadi waa qaama mudaarica lagu cadfay wayaqcudaa waxay labadoodu isku haystaan akhawaaka mid walba faacil u rabaa kan horaa la siiye kan dambena waa loo idmaaray ah, qaanco ah. maxaad samaynay fatjzimu waad jasmine almudaarica mudaarica almacduufa lagu cadfay cala maadi mudaarica yaqcudaa oo lagu cadfay maadiga qaamo ah waa jasminaya yaqcudaa ad leedahay nuuntii waa tan la xadfay xadfu nuun aa lagu jasmiyo calaamatu jasmaa fatjzimu waa jasmine almudaarica mudaarica waa jasmine mudaarica almacduufa lagu cadfay cala almaadi maadiga qabla an tugmila intaadan dhammaystirin aljumlata jumlada ah, adoon jumladii dhammaystirin inaad ku cadaftay ah, mudaarica lagu cadfay maadiga qabla an tugmila intaadan dhammaystirin aljumlata jumlada bifaaciliha faacilkeeda intaadan ku dhammaystirin ah, ficilka qaama jumladiisu ma dhamaystirna ma dhammaystirna qabla an tukmila intaadan ku dhamaystirin aljumlata jumlada bifaacila faacilkeedan aad ku cadaftay wa huwa faacilku akhawaaka weeye falowlaa ana aljasma jasmuhu maxkuumu bihi mid loo xukmiyey inuu yahay haddaysan jiri lahayn lilficli ficilka waxdow keligiis xaalu yahay lalazima waxaa ka dhala lahaa alcadfu in wax lagu cadfay cala aljumlati jumlo qabla itmaamiha la dhammaystirideedii ka hor wa huwa cadafka noocaasana mumtanic waa shay reebtoon falowlaa أن الجسم فlowlaa أن الجسم جسمha maxkuumu mid loo xugmiyey inuu yahay bi jasmahaas lilficli ficilka in ficilka loo xugmiyey haddaysan jiri lahayn waa jirta haddee hadda saasaa jirte hadda sidaasaa jirte haddaan saasu jiri lahayn lalazima waxaa ka dhala lahaa alcadfu in wax lagu cadfo calى اjumlati jumlada qabla itmaamiha la dhamaystirideeda ka hor wa huwa mumtanic cadafkaasuna waa mumtanic in jumlo wax lagu cadfo ayadoona dhamaystirin macnaha wuxuu ku leeyahay marka la yidhaha in qaama wa yaqcudaa yaqcudaada qaamada laftirkeedaa lagu cadfo maxalkeedaa jasmisan ee qaamo iyo faacilkeeda wax laguma cadfin ah, qaamo iyo faacilkeedoo iswata wax laguma cadfin mideeda kale qaamo iyo icil iyo faacilkeedoo iswata maxalkoodu ma jasmisan maba jasmisana hadda soo arag ah, maxalka icraabku male ayagu ah marka laguma cadfin qaamo iyo faacilkeedoo akhawaaka ah ma lagu cadfin ee qaamada keligeeda lagu cadfay haddii la dhihi laha qaamo iyo akhawaaka lagu cadfay laba arrimoodoo ku soo bixi le koo horta jumle aan dhammaystirminoo wax lagu cadfay labo wayaqudaa lama dhihin ah, ilaa qaamo iyo faacilkeedoos wata maxalka iraabba kuma leh ah, maxalka iraab kuma leh tanbiih whuwa tmbih tmbih uba harxa wahuwa tmbih hadaad naqasho luqatan mijeetu luqa xagga luqada aliqaadu waa baraarujin yuqaalu carabiga waxaa lagu yidhaha nabahtu waan baraarujiyey tmbiihan baraarujin ay ayqadtu waan baraarujiyey iqaadan baraarujin wasilaaxan xagga isilaaxana huwa tmbiih cunwaanulbaxi waa baxi calaamadiis baxi alaati imaana bxayu meel yuclamu la ogaana huwa baxigaas min albaxiyaa laga ogaana baxiga asaabiqi soo hormaray ijmaalan duuduub ahaan baxi soo hormaray aa masale si mujmala looga ogaana marka si mujmala looga ogaado a waxaa la rabaa xoogaa in la faahfaahiyo markaasaa lagu leeyahy tambiih tambiih markaasaa la yidhaha si xoogaa faahfaahina loo gelsho waay idaa qulta haddaad tiraa in qaama zaydun aquumu birafcina aad ku tiraa labad labaa kuu banaan in qaama zaydun aqum in qaama zaydun aquumu labaduba kuu banaan ah, yaana feecan aquumu a feecan ah, warafcuka bad wa bacda maadin rafcuka ljazaa xasan wey wa bacda maadin rafcuka ljazaa xasan hmm. wa rafcuhu bacda mudaaricin wahan wey marka wuxuu ku yidhi idaa qulta haddaad tiraa in qaama zaydun aquumu birafcina aad ku tiraa rafcadda marka aad ku tiraa maa maxalu aquumu aquumu maxalkeedu muxuu yahay faljawaabu jawaab can haada su'aali su-aashaas laga jawaaba mukhtalafun fiih waa laysku khilaafay jumladaas maxalkeedu muxuu yahay waa su-aal jawaabtii laga jawaabi lahaa waa laysku khilaafay waa la isu khilaafay qiila waxaa la yidhi ina aquumu laysa huwa ljawaaba jawaab ma ahan wa inamaa wax kale ma ahan huwa aquumudu daliiluljawaabi jawaabkii mid tusaa weeye wa huwa aquumuduna muaqarun waa mid dib loo soo dhigay min taqdiimin horumarina laga soo dib mariyey way horayde markii hore gadaalaa la soo mariyey wljawaabu jawaabkiina maxduufun waa mid la xadfay walaصlu asalku wuxuu ahaa aqumu waa istaagaa in yaqum zayd husain hadduu istaago aqum waa istaagaa wahuwa aquumudaasu inaysan jawaab ahayn ee deliil tahay madhabu siiba wehi wey kaasu waa qowl qowlka kale waqiila waxaa la yidhi huwa ay aquumu nafsu ljawaabi waa jawaabkii naftiisa qiilka hor maan kusoo ceshee waaya wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi qiila waxaa la yidhi ina aqumu laysa huwa jawaaba maahan wainamaa wax kale maahan huwa aquumudu daliilu jawaabi waa jawaabka daliilkiisii wa huwa aquumudu mu'aqarun gadaal ayaa la soo mariyey min taqdiimin hormarin waljawaabu jawaabkiina maxduufun waa ku la xadfay walalu asalkii hore wuxuu ahaa aquumu waa istaaga in qaama zaydun sayd istaago aqum waa istaaga saasuu tarkiibku ah markii hore wahuwa qowlkaas oo ah jawaab maahan waa daliil madhabu sibaweyhi weye waqiila waxaa la yidhi waqiila waxaa la yidhi huwa ay aquumudu nafsuljawaabi waaba jawaabkii naftiisiiba waaba jawaabkii naftiisii calaa idmaari lfaai fa la xaal u ahaaday iyo walmubtade mubtade fa iyo waxaa maqan mubtade wataqdiiru wuxuu yahay fa ana aniga aquum waa istaaga waa saas ana marka ana oo mubtada iyo aquumu oo khabar a ah jumladeeda jumladaasa maxalka laga sii jasmina faana aquumu wataqdiiru wuxuu noqonaa faana aquumu wa huwa inay jawaab tahay oo fa iyo mubtada xadfan yahay madhabulkuufiyiin wey fiiri hoos wlmubaradna waa la qabaa kamaa fi lmuqtadib sida ku qoran juska labaad safxada lixdan iyo sagaal ilaa toddobaatan irtishaafka fiiri juska afraad boqol sideetan waxaa tidhaa kun sideed boqol toddobaatan iyo shan ashmunigana fiiri juska saddexaad toban iyo toddoba ilaa toban iyo sideed wacalalfaaridiyu wuxuu ku cileeyey taqdiir alfaa biqowlihi uu yidhi liannahu ay ilficla ficilka yurfacu waa la godaa bacda alfaa'i ay likownihi ahanshadiiso xiina idin xiina id waqaca jawaaba shardi markaas khabaru mubtaday uu yahay maxduufin oo la xadfay waljawaabu jawaabkuna huwa aljumlaة اismiya waa jumlada ismiyada mubtadaha lasoo qadara iyo khabarkiisa waa jumladaas qaala bnu malikin ina malik fi tasir wuxuu ku yidhi wain qurina haddii lala xariiriyo ayilmudaaricu mudaarica alwaaqicu dhacay fii xiyasi اljawaabi bilfaa'i haddii lala xariiriyo rufica waa la godaa muطlaqan qaala damaminiyu wuxuu yidhi ey sawaan wa isku mid kaana sharطu shardigu inuu yahay maadiyan maadi naxwo waman caada qofkii u laabta dembigaas fayantaqimu اllaahu alla waa ka aarsana minhu xaggiisa ir hadeer yantaqimu اllaahu ficil mudaaric oo jawaab shardi dhacay soo maaha facala la xariiriy waa la rafciya markaasoo kale o mudaarican hadduu raba mudaarica noqdo ficlu shardigu faman yumin birabbihi qofka rabbigiis rumeeya falaa yakaafu ir hadeer ah, falaa yakaafu wahuwa idan wahuwa mudaaricaasu id daaka markaas oo fadu la xiriirsatay khabaru mubtadain maxduufun weeye mubtade maxduufuu khabar u yahay waljumlaة ismiya jumladaas ismiyada oo mubtadaha maxduufka iyo ficilkaano jumladiisu ay khabar tahay intaas marka laisku daro waa jumla ismiya waljumlaة ismiya y wاljumlaةu jumladu ismiyatun waa jumlo ism loo nisbeeyey ha jumlada meesha jawaabka dhacda waa jumla ismiya nabad wey walidaalika sidaas daraaddeeda dakhalat ilfaa fada saasay u gashay sabaanka ka fiiri waaya wa qiila waxaa la yidhi aqumudu huwa اljawaabu waa jawaabba walaysa calaa iطmaali faaina xataa maaha ko walaa calaa niyati taqdiimina maaha midna maaha wa inamaa wax kale maahan maxaa loo jasmi waaye marka haddii ay jawaab tahay oo aysan deliil ahayn oo aan mubtade iyo xadfanayn maxaa loo jasmi waayey markaano kale oo iska xasan wuxuu ku yidhi waqiila waxaa la yidhi aquumudu huwa aljawaab wajawaab walaysa calىa iطmaar faa'ina ma ahan walaa calىa niyati taqdiimina ma ahan wainamaa wax kale ma ahan lam yujzam lama jasmin lafdu lafdigiisa liأnna aladaata adaatu shardiga lamaa lam tacmal markaysan ku camal falin fii lafdi shardi lafdu shardiga ficlu shardiga lafdigiisa ficilshadigu markaas waa maadi ah, in qaama zaydun in qaama marka lafdiga qaamo miyay ku camal fashay maya macalka ah, lafdiga loogama camalfalo waa mabni ficilka marka lafdiga ficilka aysan ku camal falin likowni ahaanshada uu ahaaday dartiis maadiya maca qurbihi adawaatu shardiga u dhowaanta uu dhow yahay inay jirto maca qurbihi qurbi ficli shardi ah, maca qurbihi qurbi ficli shard ficlu shardigu dhowaanshadiisa iyadoo jirto oo uu ku dhow yahay adawatu shardigii ilaa isagaaba la xariire in qaama saydun ir in qaama isaga aad ugu dhow somaha adawa shardigii ayadoo dhowaanta uu adawaatu shardiga ku dhow yahay ay jirto markaysan adawaatu shardigu lafdiga uga camal falin falaa tacmalu fi ljawaabi ku camal fali me maca bucdii fogaanshadiisu iyado jirto waxay tahay khulaasadu in qaama saydun aquumu waxay leeyihiin aquumudu waa jawaab shard waxaan rabaa aquumudu waa jawaab shardi waa laakiin sababta keentay inaan la jasmino waxay tahay ficlu shardigiyaa noqday ficil maadi ficlu shardigii markuu ficil maadi noqdo adawaatu shardigii lafdiga kama jasmi karto ilaa lafdiga lagama jasmi karee in marka ficlu shardigii adawaatu shardiga ku dhow oo isagaaba ku xiga in maxaa ku xiga qaama ku xigta asagayo adawaatu shardiga ku dhow hadday ku camal fali weyday lafdigiisa aquumuda oo ka fog ma ku camal fali karto saasay yidhahdeen qoladaas aquumudu jawaab taana ugu fiican qowlkaas damba ugu fiican sababtoo ah waxay tahay sideeda waxaa la idhahdaa alaslu cadamu taqdiir asal waxaa waxba inaysan la qadarin kalaamku asalkiisa waa inu ku socda oon wax la qadarin ilaa laga maarmi waayo maan alaslu cadamu taqdiir wey marka saasay leeyihin sidaasay leeyihin waqiila waxaa la idhi aquumu huwa ljawaabu wajawaab walaysa ma ahan calىa iطmaari اlfaa'i walaa calىa niyati taqdiimina ma ahan maxay waayahe loo jasmi waaye wainamaa wax kale ma ahan lam yujzam lama jasmin lafduhu aquumu lafdigiisa maxalkaa laga jasmiya markaas meesha ku jirta lama jasmin lafdiga lama jasmin lafdiga lama jasmin maxaa dhacay لأنa اadaata adaatu shardiga lamaa lam tacmal markaysan ku camal falin fii lafdi shardi shardiga lafdigiisa likownihi shardiga ahaanshada uu ahaaday dartiisna aysan ugu camal falin maadiyan maadi uu ahaaday maca qurbihi ficlu shardiga dhowaanshadiisa iyadoo jirto ku dhow yahay adaatu shardiga markaysan ku camal falin ficlu shardigii falaa tacmalu ku camal falima fi ljawaabi maca bucdihi jawaabka fogaanshadiisa oo adawaatu shardiga uu ka fog yahay iyadoo jirto facalى اqwl اأwli qowlka horeeya haddii la qabto wahuwa qowlka horeeya annahu aquumudu daliiluljawaabi weeye laa maxala wax maxala lahu aquumuda uma sugnaan liannahu aquumudu mustanafun weeye wa lafdu lafdigiisana marfuucun waa la goday litajarudi min annaasib wاljaazimi wa calى اqwl الثaanي qowlka labaad haddii la qabto wahuwa qowlka labaad annahu wa huwa qowlka labaad an yakuuna wa inuu yahay calىa iطmaari اfaai fa la soo idmaarideed maxalu maxalkiisa macal mubtada'i xaalo uu yahay mubtadaha ku dar keligiis maahan macal mubtada'i mubtadaha la jirkiisa xaaluu yahay aljasmu maxalkiisu waa jasm wayadharu waa muuqana aharu dalika ااkhtilaaf iskhilaafkaas raadkiisa fi taabici ficilkaas ficilka raaca ficilkaas ficilka raaca oo lagu cadfo uu ka muuqana fataqul waxaa leedahay cala alawali qowlka hore qowlka horeeya oo ah maxalka icraab kuma maxaa yaele waa mustanaf waa rafcisan yahay qowlkaas haddaad ku socoto waxaad leedahay in qaama zaydun zayd hadduu istaago aquumu waan istaaga anuguna wayaqcudu akhawaaka labadaada walaana waa fadhiisanaya wayaqcudu aad iska leed birafci aad ku leedahay wacala taani qowlka labaad oo ah waxa weeyaan fa iyo mutada idmaanan maxalku ka jasbisan yahay waa yaqcud akhawaaka biljasmiyaad ku leedahay biljasmiyaad ku leedahay matni wa saadisatu jumlada lixayda jumlada lixayda ataabicatu waa jumlada raacda limufradin mufrad waa jumlada mufrad laga sifeeyo jumlada raacda waxa weeyaan mufrad khalaas jumladaas mufradka icraabkiisa unbay qaadanay hadduu rafcisan yahy waa rafcisanta hadduu nasbisany waa nasbisanta hadduu mfradku jaranya waa jaranta jumladaas ayada maxal gaara loo yeelima waxaa lagu leeyahay matbuuca maal matbuuca iraabkiisa unbay maxalka ku leedahay matbuuca ay raacday icraabkiisay maxalka ku leedahay wasaadisatu jumlada lixayda ataabicatu waa jumlada raacda limufradin mufrad waa jumlada raacda ah, jumlada mufrad raacda taas weeyaan waaya wadalika tusaalihi kaljumlatu waa jumlada oo kale jumlada almancuuti biha wax lagu sifeeyey jumlada ayada wax lagu sifeeyey ayadaa sifa maahan ayada in la sifaynayo jumlo lama sifeeyo ee ayadaa wax lagu sifaynayo sifa noqe mufradaa wuxuu noqonaa mancuut ayaduna nactigii noqona jumladaasoo kale wey wa maxaluhaa maxalkeedu bixasabi mancuutiha mancuudkeeda qadarkiisa wey mancuudku wuxuu noqday la noqona haddii mancuudku rafcisan iyaduna rafcisan hadduu nasbisan yahy ayaduna waa nasbisan hadduu jaran yahayn ayaduna waa jarantahay maxalka wey wa maxaluhaa jumlada mufrad raacda maxalkeeda bixasabi mancuutihaa mancuudka qadarkiisa ayay ahaatay fa hiya jumladaas oo mancuudka ayadu waxa weeyaan raacday oo nactiga noqotay ayadu fa hiya jumladaasu fii mawdici rafcin god makaankiis weeye goorma fii naxwi min qabli an yaatiya intuusan imaan yawmun maalin maalinko laa baycun wax bee iyo madax furashaa fiihi maalinka dhexdiisa uusan ahaan fiiri laa baycun fiihi jumladaas laa baycun fiihi jumlada ah laada waxaad ka dhigtaa naafiyatu lilwaxda tacmalu camala laysa tarfacu ism watansibu اlkhabra jumladaas iyo isimkeeda iyo khabarkeedu maqalka waa ka rafcisan yihi maxaa waxaa laga sifaynaya yowmun oo rafcisan waay wa naصbin maqalku nas buu noqonaa fii naxwi wataquu ka cabsada yowman maalin ka cabsada maalinko turjacuuna laynin celina fiihi maalinka dhexdiisa ila llahi allah hadda jumlada turjacuuna fiihi ila allah jumladaas maqalka waa ka nasbisanta maxaa waa nacti mancuudkii waxaa yowman yowman taa ah wjrin maxalkeedu jaru noqona fii naxwi liyawmin maalin maalinko laa rayba wax shakiya fiihi maalinka uusan ku sugnayn jumlada laa rayba fiihi laaday isimkeeda qabarkeeda maxalka waa ka jismisan yihi oo maalka waa ka jaranta maxalka waa ka jaranta ah, maxaa dhacay ee eh, hadda yawmin oo jarana laga sifeeyey ah, shara wاljumlaةu jumlada jumlada asadisatu lixayda ataabicatu waa mida raacda limufradin waa jumlada mufrad raacda wadaalika tusaalihii kaljumlati waa jumlada almancuuti biha ayada wax lagu sifeeyey jumlo ayadu sifa noqotay wey jumlo ayada lama sifeeye ayadaa sifa noqota waa jumlada wax lagu sifeeyey wa maxaluhaa maxalkeeduna bixasabi mancuutiha mancuudkeeda qadarkiis wey mancuudku wuxuu ixraaban yahay maxalka iyadoona ka exraabanta fain kaana hadduu yahay mancuutuhaa jumlada mancuudkeeda marfuucan ku la goday fahiya jumladaasu fii maxali rafcin weeye wadalika tusaaleyna kal waaqicati waa jumlada dhacday oo kale fii naxwi qowlihi tacaala min qabli an yatiya fain kaana mancuutuhaa mancuudkeedu hadduu yahay marfuucan ku la rafciyo oo la goday fahiy jumladaasuna fii mawdici rafcin god mawdiciisay ku sugan tahay wadalika tusaalihiina kalwaaqicati kaljumlai waa jumladii oo kale jumladii alwaaqicati dhacday في naxwi qowlihi tacaala min qabli an yatiya intuusan iman يوم maalin maalinko laa baycun wax gadasho iyo madax furasho ah fiihi maalinka usan ahaan fajumlatu laa baycun fiih min ismi ilah xaala ay ahaatay jumladu iyo wa khabariha fii maxali rafcin god makaankiisay ahaatay calaa anahaa jumladaasu nactu sifa inay taa lagu rafcina calaa anahaa jumladu nactu sifa inay taa lagu rafcina liyowmun ay u tahay sifo liyowmun ay sifo u tahay wa in kaana mancuutuhaa jumlada mancuudkeedu hadduu yahay mansuuban kula nasbiyey fahiya jumladaasu fii mowdici nasbin kordhig makaankiisay ku sugan tahay wadalika tusaalihii kal waaqicati waa jumlada dhacdoo kale fii naxwi qowlihi tacaala wataquu ka cabsada yowman maalin maalinko turjacuuna laynin celina fiihi maalinka dhexdiisa ilallahi alla laynin celina fa jumlatu turjacuuna fii mawdici nasbin ayay ahaatay fii mawdici nasbin ay ahaatay fajumlatu turjacuuna fii mawdici nasbin ay ahaatay xaa loo nasbina calىa anaha jumlada nactu صifa inay taha lagu nabina aa lagu nabina ku taalujahade lyawman yowmanay nacti u taha wain kaana mancuutuha jumlada mancuudkeedu hadduu noqdo majruuran ku la jaray fahiyo jumladuna fii mowdici jarin jar makaankiisay ku sugan taha wadaalika tusaalihii jumlo maxalu jar ku sugan kalwaaqicati waa jumlada dhacdoo kale fii naxwi qowlihi tacaala liyowmin maalin maalinko laa rayba wax shakiya fiihi maalinka uusan ku sugnaan fa jumlatu laa rayba fiihi fii mawdici jarin hoos dhig makaankiisay ku sugnaatay maxaa loo hoos dhigay liannaha jumladaasu nactun waa sifo liyowmin ayay sifo u tahay liyowmin ay sifo u tahay nuuc kalaa jira oo mufrad raaca ee jumlo mufrad raacday kulligeed nacti maahan waa jumlada mufrad lagu cadfo nuuc kalaa jira oo jumla taabica limufradin ah oo aan nactina ahayn waa jumlada lagu cadfo ah, waa jumlada lagu cadfo milu qawlika ah, zaydun zayd mundaliqun kii tagaayo weeye wa abuuhu aabiisna daahibun macahu waa raaca ah, marka jumlada taabicatu limufradin ma ma ahan oo keliya midda nactiga ee midda macduufadana waa la zaydun zayd mundaliqun midkii tegaayo wey wa abuuhu aabiisna daahibun waa tega macahu la jirkiisa marka jumlada wa abuuhu daahibun maxalka waa ka rafcisantah maxaa l mundaliqun ay ku cadfantah wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam wslى اllahu وsلام وbaaraka عalى nabiyina mحamed